بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين baabu xadiiثi اlifk xadiidkii ifkiga ayuu baab u yahay can caaئiشhaةa radia اllah canha qaalad caaisha waxay tihi kaana rasuulku wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalama إida araada haddii uu doono an yakhruja inuu u baxo safaran safar aqraca bayna aswaajihi bacdamuu xaasas badan leeyahay waa u qoryi tuuri jirayoo bakhtiyaa nasiib buu u samayn jiray fa ayatuhunna mid allaala midii kharaja uu soo baxa sahmuha qorigeeda iyo gamuunkeeda kharaja bihaa way la bixi jirtay macahu rasuulka mixigiisa fa wuu noo qorya tuuray baynanaa dhexdeenna fii khasaatin duulaan oo hasaahaa uu markaa duulahayay hasaad uu duulahayay waa khaswati bani mustaliqa oo khusaaca xaggeeda ah ayuu nebigu noo qorya tuuray fa kharaja sahmii qorigaygii baa soo baxay fa kharajtu waan baxay macahu rasuulka micigiisaan la baxay oo waan raacay bacdamaa wakhti kadib bayna ahayd unzila alxijaabu xijaabka la soo dejiyey waa markii dumarka la amray inay isxijaabaan kadib bay ahayd fa ana aniguna uxmam waxaa laygu qaadayay fii hawdajin saab dhexdiisa hawdajku waa bahal saab oo kale markaa ahoo inta la qurxiyo dumarka la gelin jiroo lagu qaadahayay wa unzilu waa laygu dejinahayay fiihi hawdajka dhexdiisa fasirnaa waan soconay fasirnaa waan soconay xataa idaa faraqa ilaa uu dhammeeyuu faaruqay rasuulka min ghaswatihi tilka duulaankiisaas ee kaa ah waqafala wuu soo noqday wadanowna waxaan u soo dhowaanay min almadiinati magaaladii madiina aadana wuxuu ogeysiiyey rasuulka aadana macnaha wuxuu iclaamiyey ee uu ogeysiiyey rasuulka dadkii leylatan habeennimo bilraxiili rarasho in la guurayee la dhaqaaqayo ayuu dadka u sheegay si laysku diyaariyo fa qumtu waan istaagay xiina aadanuu markii la ogaysiiyo dadka fa mashiitu waan socday xataa jaawastu ilaa aan gudbay aljeysha ciidankii dadkii meeshii ay degganaayeen baan dhaafay si ay xaajo u soo gudato falammaa qadaytu sha'ni markaan sha'nigaygii xaaladaydii soo gutay bay tidhi caaisha radi allahu tacaala canha waa ujeeddadii ay u baxday aqbaltu waan soo qaabilay ila araxli raradii baan soo qaabilay meeshii aan degganaabaan imid falamastu waxaan taabtay sadrii laabtayda xabadkeygaan saa u taabtay fa idaa ciqdun kuul oo lii ani ii sugnaatay oo min jizci adfaarin jizci adfaar ah jizciga macnaha waa khasi macruuf ah nooca caddaanka iyo madowga isugu jiraa la yidhaahdaa kaasaan markaa aan watay kiibaaba arkayoo qadinqadaca go'ay way iga go'day oo kuushaydii aan watay yaan waayey fa rajactu waan laabtay bay tidhi faltamastu waan soo raaraadiyey ciqdii kuushayda inaan kuushaydii raadiye ayaan u baxay fa xabasanii waxa i xabisoon ku soo daahay ibtiqaa'uhu raadintiisa kuushaa iga dhuntay raadin aan raadinayaan ku soo daahay fa aqbala aladiina kuwii baa soo qaabilay oo yimid ayaa yimid yurac kuwii ayaa yimid wiilashii ayaa yimideenoo yuraxaluuna lii yuraxaluuna ama yuraxiluuna lii irarahayay wiilashii owrka iirarahayay ayaa markaa yimid kuwii i ayaa markaa yimid oo macnaha adkaynahayo xirxirahayay riradaydii faxtamaluu waxay saareen oo ay ku rareen hawdaji hawdajkayga faxtamaluu waxay qaadeen dheh hawdaji hawdajkayga iyo saabkaygii faraxaluuhu waxay saareen oo ay ku rareen calaa baciiri ratigaydii alladii kaasoo kuntu aan ahaa arkaba mid raacda wahum ayagoo yaxsabuuna ii malaynaya annii fiihi inaan ku dhex jiro hawdajka inaan ku dhex jiray ii malaynayeen way qaadeen geelkii bay saareen waayo wa kaana annisaa'u dumarku waxay ahaayeen id daaka wakhtiga khifaafan kuwa khafiif ah caata ah macnaha lam yafqulna aan cuslayn gabdho aan cuslayn bay ahaayeenoo hilib aan boobin walam yaqshahunna allaxma hilibna aan daboolin wabdha iska caatoon cuslayn hilibna aan boodin bay ahaayeen wa innamaa ya'kulna waxay cuni jireen wakhtigaa xilligaa markaa waxay cuni jireen al culqata wax yar oo min alطacaami raashin ah falam yastankir maysan inkirin alqowmu qoomka xiina rafacuuhu markay kor u qaadeen fiqla alhawdaji hawdajka culayskiisa oo ismaynan dhihin meeshaan amay waxba ku jirin faixtamaluuhu way saareenoo way ii rareen wa kuntu waxaan ahaaday tiri caaisho jaariyatan gabar xadiidata sin da'deedu ay yar tahay fabacasuu way bixiyeen oo waxay istaajiyeen aljamala geelkii fawajadtu waxaan helay ciqdii kuushayda bacdama istamarra markay hormareen aljeyshu ciidankii kadib faji'tu waan imid bay tiri caaisha mansilahum meeshii ay deganaayeen walaysa fiihi axad qofna ma joogo walaysa fiihi axadan axad jooga ma laha fa ammamtu waan u qasday manzilii meeshii aan fadhiyey alladii mansilkaygiyo kuntu aan ahaa meeshii aan fadhiyey baan isaga qasday fadanamtu waxaan u maleeyey annahum ayagu sayaqdifuunii inay isoo weyn doonaan oo fayarjicuuna ilaya ay iisoo noqon doonaan fabaynaa waqti ana anigoo jaalisatun fadhisa oo fadhiya jaalisatun anaay tii fadhisaa halabadnii waxaa iga adkaadoo iga xoog badiyey caynaaya indhahaygii fanintu waan hurday gamaanyo dheer intay qabatay iscelin weysay caaisha wayna seexatay fadhigay ka hurday wa kaana safwaan bin mucatal wuxuu ahaa assulaamiyu reer sulami ah uma adakwaaniyu reer dakwaani ka sii ah min waraa'i iljeyshi ciidanka gadaashiisuu socon jiray mar kasta meeshay ciidanku ka guuraan ayuu imaan jiray si wixii dhuma iyo wixii laga tagtagu ugu soo qaada jeyshka fa asbaxa wuxuu ku waabariistay safwaan mansilii cinda mansili meeshii aan degganaa agteeda faraa'a wuxuu arkay waa safwaana sawaada insaani insaan madowgiisa naa'imu ee markaa hurdaya fa ataanii wuu ii yimid wa kaana wuxuuna ahaa yaraanii mid i arkaa qabla alxijaabi xijaabka hortiisa ayuu i arki jiray faistayqadtu waxaan ku baraarugoon ku kacay bay tiri caaisha biistirjaacihi inna lilaahiyaysigiisii inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun buu yidhi xiina anaaha markuu fadhiisiyuu tujiyey raaxilatahu gaadiidkiisii fa wati'a yaddaha gacanteeda ayuu wata'ay macnaha waa daabbada gacanteediiye safwaan macnaha wuu fadhiisiiyey intaa kadib wuxuu ku istaagay daabbadii ama hashii uu watay gacanteeda si ay caa'isho ugu sahlanaato inay korto farakibtuhaa waan koray bay tidhi faintalaqa wuu ila soo tegay yaquudu bii asagoo igu soo hogaaminaya alraaxilata gaadiidkii xataa atayna aljaysha ilaa ciidankii aan u nimid bacdamaa nasaluu markii ay degeenka bacdi mucarisiina ayagoo mucarisiin ahoo aroos galay mucarisiin macnaha waxaa loola jeedaa ayagoo naasiliin ah markay qoraxdu gaartay muntahigeedii kor ee markaa noqotay waa xilliga naxriga ay tahay amase sadriga dushiisa ah ayagoo mucasiriin ahoo markaa hergelahaya oo wakhti duhurnimo ay tahay ayaan markaa nimid bay tiri ee magaaladii uu ciidankaiga hor keenay waa fii naxri dahiirati duhurka dhuuntiisa fahalaka man halaka wixii halaagsanay baa halaagsanay waa dadkii beenta iyo ifkiga iyo been abuuradka la yimid wa kaana alladii kii wuxuu ahaa tawallaa ka weli dhigtay oo soo abaabulay alifka been abuuradka cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul ibnu saluul buu markaa ahaa faqadimna almadiinata magaaladii baan soo galnay tiri caaisha fashtakaytu waan xanuunsaday bihaa magaaladii shahran bil baan ku xanuunsaday ilan safar bay ka timide wannaasu dadkiina yufiiquuna ay dhex dabaalanayaan fii qowli asxaabi alifki been abuuradka asxaabtii keentay qowlkooda wayariibunii waxaa isha ki geliyey fii wajacii xanuunkayga annii anigu laa ara inaanan arkin oo waxaan ka arki waayey min annebiy nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam allutfa naxariistii alladii kuntu aan ahaa araa mid ka aragtay minhu xaggiisa xiina xiina aamuradu markaan xanuunsado markii aan xanuunsado ludfigii iyo naxariistii aan ka arki jiray ayaan ka waayey xiina wakhtigii amradu aan xanuunsado innamaa yadkhulu waa soo gelaya yusallam dadkuu salaamaya uma kadibna yaquulu wuxuu leeyahay kayfa tiikum tiinii ka warrama kii ka warrama ayuu leeyahay xataa caaisha u quuri waayey been abuuradka dhibka uu leeyahay laa ashcuru anna ma daraensani bishayin shay oo min daalika arrintaa ah xataa intii nafahtu aan bogsaday bay tihi ilaa aan reestay xataa intii nafahtu aan bogsaday fa kharajtu waan soo baxnay ana aniga wamu mistax mistax hooyadii qibala almanaasici dhanka musqulahaanu soo aadnay bannaankan soo aadnay mutabarizana annagoo ka musquul dhiganayna annagoo ka musquul dhiganayna laa nakhruju ma bixi jirin haddaan dumarkii nahay ilaa leylan habeen ilaa leylka habeen maaha habeenka habeen baan aadi jirnay bannaanka wadaalika taana waxay ahayd qabla an nutakhada intaanan samaysanin alkunfu musqulo alkunuf alkunfu musqulo qariiban meel u dhow min buyuutinaa guryihiinna wa amrunaa arrinteenna amrulcarabi carabtii alawali ee horaysay oo kale baannu ahayn fi lbariyati aw fi tanazuhi xagga musqulaha waa isku macna oo hadda miyiga oo kale markaad fiiriso dadku duurkuunbay galaan ilaa mar allaala markii qubays iyo waxaa maahane haddii xaajo weyn la gudanaayo bannaankaasaa la aadayaa sidii carabtii jaahiligii hore oo kale yaannu ahaan jirnay xagga musqulaha waa intaanan meelo now dhow aanan musqula ka samaysanin fa aqbaltu waan soo qaabilnay ana aniga umu misdax bintu abii ruhmin gabadha lagu magacaabo namshii anagoo soconayna markaan ka soo laabanay xaaji gudashadii waan soconay fa cafarad way simbirraxatayoo way kuftay fii mirdihaa go'eedii bay ku kuftay umu mistax baa dhulka ku dhacdayoo go'eedii baa tafay fa qaalad waxay tidhi tacisa misdax misdax baa hoogay waa wiilkeedii fa qultu lahaa waxaan ku idhi bi'sa maa qulti wixii aad tidhi baa baas leh maa maxaad ka waddaa oo wiilka ka rabtaa atasubbiini ma waxaad caynaysaa rajulan nin shahida badran badar ka qayb galay fa qaalad waxay ii tidhi yaa hantaah doqontaanee allatan eega alam tasmacii miyaadan maqlin maa qaaluu waxay dhaheen fa akhbaradnii markaasay ii sheegtay biqowli ahli lifki ahlu ifkiga qowlkiisa fasdadtu waxaan siyaadsaday bay tidhi maradan xanuun ilaa maradin markaan soo noqday oo ay sida suuqa wax ku jiro iyo hadalka dadka ay iga sheegsheegayaan ee suuqa ku jiro ay ii sheegtay oon gurigii ku soo noqday xanuunkiibaa xanuun igu siyaaday falammaa rajactu markii aan soo noqday ilaa beytii gurigayga dakhala calaya rasuul allah rasuulkii allah ii soo galay sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalam fasallama dadkii buu salaamay sidii caadada u ahayd fa qaala wuxuu yidhi kayfa tiikuntiinii ka warrama faqultu waxaan idhi i'din lii ii fasaxba ilaa abawaya labadayda waalid hooyaday io aabbahay io fasax rasuulkii allah qaalad waxay tiri wa ana anigu xiina idin wakhtiga aan fasaxa ka qaadanayay hooyo iyo aabbe aan aadaayo uriiddu waxaan doonayaa an waxaan rabaa bay tidhi anistayqana inaan ka soo yaqiinsado istayqina alkhabara khabarka inaan ka soo hubsado min qibalihimaa jihadooda fa adina lii wuu ii idmay rasuulkii allah sal alla calayh wasalam oo bax u tag buu idhahay hooyoya aabbe faataytu waxaan u imid abawaya waalidkaygii faqultu liummii hooyadaybaa waxaan ku idhi waa umu rumaani maa yataxadau bihi annaas hooye maxay dadka sheegsheegayaan sheegayaan faqaalad waxay ii tiri hooyana yaa bunayatu gabadhaydii yareeday hawwinii khafiifi calaa nafsiki nafsadaada asha'na xaaladda wax weyn ha u arkin fa wallaahi ilaahay baan ku dhartay laqallamaa waxaa yar kaanad inay ahaatay imra'atun gabar qadun weli wadiicatan mid if badan ama qurux badan cinda rajulin nin agtiisana joogtuu nin qabo yuxibbuha uu jecel yahay walaha ayna leedahay daraa'irun hariifooyin gabdha bangelooyin oo hariifooyina ay leedahay ilaa hadday jirtana akarna calayha waa lagu bataa akfarna calayhaa dusheedaa lagu bataayo hadalka iyo wax ka sheegaa lagu badiyaa sabir marka arrinta waxay u tilmaantay ama ay u jeedisay inay tahay gabar yar la qabo ninkeedu jecel yahay qurux badan hariifoyna ay leedahay dhankaa amay ka timid faqultu waxaan idhi bay tihi caaisha subxaana allah ilaahay baa nasahane walaqad taxadaa annaasu bihaada kaa umiyay ka hadlayaan qaalad caaisha waxay tihi radia allaahu canha fabidtu waan bariyey tilka leylata habeenka xataa asbax ilaa aan waabariistay laa yarqa'u lii damu ilin igama go'in walaktaxillu umana indha kuulanin binoomin hurdoo laba indhood isma saarin bay tidhi uma ka bacdii asbaxtu waan waabariistay abkii anigoo ooynahaya fadacaa wuxuu u yeedhay rasuulkii allah sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalam cali bni abi taalib ayuu u wacay iyo usaami bnu zayd xiina wakhtigii istalbaha uu ka soo daahay alwaxyu waxyigii markii waxyigii uu ka soo baahay ayuu lababaa u wacay yastashiiruhumaa asagoo la tashanaaya asagoo rabo bal inuu kala tashto fii firaaqi ahlihi ehelkiisa faaruqitaankeeda macnaha ehelkiisa faaruqitaankii uu faaruqi lahaa asagoo raba inuu kala tashto qaalad waxay tidhi waa caa'ishee fa amaa usaamatu usaame fa ashaara wuxuu u ishaaray calayhi rasuulka biladii kii yaclamu uu ku og yahay oo min baraa'ati ahlihi beri ahaashada iyo nadiifnimada ehelkiisii ah caaisha iyo wa biladii kii yaclam uu ku ogaa fii nafsi nafsadiisa oo min alwuddi jacaylka lahum ayaga ugu qaba xaasiskiisa ah faqaala usaame wuxuu yidhi ahluka yaa rasuula allah ehelkaaga waaya rasuulkii ilaahayo walaa naclamu mana ku ogin wallaahi baan ku dhaartay caaisha ilaa khayran khayr mee wax kale kuma ogin hadalkan laga sheegayana inuus waxba ka jirin wa cali cali bni abi taalib sow maaha faqaala wuxuu dhaha yaa rasuul allah lam yudayiq illaahu ilaahay kuguma ciriirinin calayka korkaaga wannisaa'u naagaha siwaahaa ka soo haray caaishaana kafiirun ka fara badan caysh waa laga badaya keligeed maaha buu yidhi wasalli weydii aljaariyata jaariyadda weydii gabadha yaree baryaree u shaqaysana weydii tasduq way ku run sheegi doontaaye dacaa rasuulku wuxuu u yeeray sala allahu tacaala calayhi wacala aalihi wasalama fa qaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulku wuxuu yidhi yaa bariiratu bariiray hal ra'ayti ma ku aragtay fiiha caaisho shay an shay oo yaribuka ku shaki geliya weligaa wax shaki ku geliya ma ku aragtay faqaalad bariir waxay tidhi laa maya waaladii macbuudkii bacaaka kugu soo saaray bilxaqi xaqnimaan ku dhaartaye in ra'aytu ma arkin minha xaggeeda amran arin aqhamisuu aan ku ceebeeyo calayha caaisha korkeeda qatun weli akara wax ka badan min annahaa aydu jaariyatun waa gabar yar jaariyata waa jaariyad ceebtan bay leedahay bay tiri laakiin ceebka lama laha waa jaariyatun jaariyad xadiiatu sin da'yar tanaamu can ilcajiin cajiinkay ka seexataa cajiinkii qoosheeday ka hurdaysaa fata'tii addaajina waxaata gurijoogtaa imaanaysaa fata'kul way ka cunaysaa marka ceebtaasay leedahay caaisha laakiin weligay wax aan ku ceebeeyo ma jirto faqaama rasuulku waa istaagay sal alla calah wasalam min yowmihi maalintiisaas fastacdara wuxuu cudurdaar ka weydiistay yowmaidin maalintaa min cabdullaahi bni ubay bni salaam ilaan asagaa munaafiq ah, u ah dadka munaafiqiinta ah asagaa markaa ugu sarreeye maalintiisaas ayada ah ayuu nebigu istaagay sala allahu calayh wasalam asagoo ka isticdaartay cabdullaahi bni ubay bni saluul ninka lagu magacaabo qaalad waxay tidhi caaisha qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man yacdurunii yaa iiga cudrahaya min rajulin nin balaqanii ay iga soo gaartay adaahu dhibkiisa fii ahlii ehelkayga fa wallaahi baan ku dhaartay buu dhahay nebiga maa calimtu kuma ogi calaa ahli caysho korkeeda ehelkayga ilaa khayran khayr ma ahane waqad dakaruu waxay ii sheegeen haddana rajulan nin maa calimtu calayhi ilaa khayran khayr mi aan wax kale ku ogayn wamaa kaana ma uusan ahayn safwaan yadkhulu calaa ahli mid ehelkayga u soo gala ilaa macii inuu ila jiro maahan qaama sacad ibnu mucaad baa istaagay alansaariyu ee reer ansaari sacad ibnu mucaad ayaa markaa istaagay waa qabiilada aws sayidkoodii qabiilada ow sayidkooda waaye cabdullaahi bnu ubay bnu saloolna waa reer khasraj u fiiriya waxaa istaagay sacad ibnu mucaad oo reer aws ah ma aha qabiilka uu ka soo jeedo ibnu saluul fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ana aniga wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye acdiruka acdiruka e, kaaga cudraya minhu xaggiisa in kaana haddii uu min al aws uu ka mid yahay waa qabiiladaydii fadarabnaa cunuqahu qoortaan ka goynaynaa cunuqahu qoortaan u dheeraynaynaa wa in kaana haddiise min ikhwaanina walaalahayn oo min alkhasraji reer khasraj uu ka mid yahay amartana waadna amraysaa oo wax iskama samaynayno ilaa inaadna amarta maahane fa facalnaa fiihi markaasaa waxaan ku samaynaynaa amraka amarkaaga qaalad caaisha waxay tidhi fa qaama sacad ibnu cubaada istaagay wahuwa sayid alkhasraj waa reer khasraj buu kaaba qabiil u yahay sacad ibni mucaad wax fiican buu ku hadlay waxaa istaagay sacad ibnu cubaadoo sayidkii reer khasraj ah wa kaana qabla daalika markaa horteed wuxuu ahaa rajulan nin saalixan ee wanaagsan walaakiin ixtamalathu waxaa xambaartay oo qaaday alximiya ama alxamiya xamiya qaaday danaanaa qaaday hiilo dhiigaa dhaqaaqay dhahaan dadka fa qaala wuxuu yidhi kadibta been baad sheegtay lacamrullaahi jiritaanka allan ku dhaartay laa taqtulhu mana dili kartid walaa taqdiru mana ku dhaclid oo ma kartid calaa daalika arrintaa allaahu akbar fa qaamuu sayd ibnu xubayr baa istaagay oo asagana reer aws ah faqaala wuxuu yidhi kadabta adaa been sheegay lacamrullah wallaahi lanaqtulanna waa dilaynaa waa dilaynaa fa innaka munaafiqun munaafiq baa tahay tujaadilu cani lmunaafiqiin munaafiqiintaad ka doodaysaa fa faara waxaa isku kacay alxayaali labadii qabiil alaws walkhasraj xataa hammuu ilaa ay damceenay u dhowaadeen an yaqtatiluu inay dagaalamaan wa rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalamna cala almimbari mimbarka uu saaran yahay allaahu akbar qabyaalad way xun tahay nebigaa mimbarka saaran sal allah calayh wasalam ilaa nabigana uu damcay eh, nebigana uu saaranya mimbarka fanasala wuu soo degay fakhafadahum waa raariciyo wuu dejiyey xataa sakatuu ilaa ay aamuseen wasakata calayhi asalaatu wassalaam nebigiina waa aamusay wa bakiitu waan ooyey bay tiri caaisha yowmii maalintayda laa yarda'u lii damcun ilinna igama go'in walagtaxallu binowmin hurdana uma indhakuulaninoo indhahaygii iskuma qabanin fa asbaxa cindii agtayda waxaa ku waabariistay abawaya labadayda waa hooyi aabbe waqad bakaytu anigoo oynahayay laylatayni laba habeen wa yowman iyo hal maalin xataa adunnu ilaa aan u maleeyey anna albukaa'a oohintu faaliqun inay kala jeexayso kibidii beerkayga qaalad waxay tidhi waa caa'ishe fa baynamaa wakhti humaa labadooda jaalisaani ay fadhiyaan hooyada iyo aabbahe cindii agtayda waana aniguna abkii aan ooynahayo id ista'daant waxaa soo fasax qaadato albaabka soo garaacday imra'atun gabar oo min alansaari reer ansaareed ah fa adintu lahaa waanu idmay fajalasad way fadhiisatay tabkii ayadoo ila oynaysa macii micigayga fa baynamaa wakhti naxnu annagoo kadalika sidaa xaalkeennu yahay id dakhala rasuulkaa soo galay sal alla calayh wasalam fajalasa calayhi asalaatu wasalaam wuu fadhiistay walam yajlis cindii laakiin agteeda ma soo fadhiisanin min yowmin maalintii qiila la yidhi maa qiila wixii la yidhi qablaha maalintaa ka hor maalintii hadalkaa lasoo sheegay laga bilaaba ilaa hadda agteeda ma soo fadhiisanin waqad makata shahran bilna wuu nagaa laa yuuxaa ilayhi aan loo waxyoonin fii sha'ni arrintayda shay-un waxnaan looga soo waxyoonin qaalad waxay tiri caaisha radi allaahu canha fatashahada wuu tashahuday calayhi asalaatu wasalaam tashahudku waa qofka khudbada raba inuu bilaabo hadalka uu ku bilaabo in alxamdu lilah tashahudkii buu markaa akhriyey uma qaala wuxuu yidhi yaa caa'ishatu caaishay fainahu sha'niye qad balaganii waxay kaa soo gaaray canki xaggaaga kada wakada waxaa ii waxaa fain kunti haddii aad tahay caaishay bari'atan gabar beri ah dembiga aan gelin ninkaa waxba idin dhex marin fasayubari'uki allaahu ilaah baa ku beriyeelaya ilaahay wuu ku beryeeli doonaa wain kunti haddiise aad tahay almamti mid u qasaday caaishay bidembin dembi faastakfir illaah ilaahay dembi dhaaf weydiiso watuubii ilayhi watuubii u towbakeen ilayhi ilaahay xaggiisa fa ina alcabda addoonka ida ictarafa hadduu qirto bidenbihi dembigiisa uma taaba uu towba keeno taaba allahu calayh ilaa wuu ka tooba aqbalayaaye falammaa markii qada uu gutay rasuulkii ilaahay maqaalatahu oraahdiisii hadalkiisii khalasa waxaa go'ay igana istaagay dam'ii ilintaydii oo dhan baa joogsatay xataa maa uxisu ilaa aanaan dareemin minhu xaggeeda ama ilintii qadratun dhibic qadra ma aanaan dareemin bay tidhi wa qultu waxaan ku idhi liabii aabbahay ajib u jawaab canii xaggayga ka jawaab hadalkaa rasuulku uu dhahay rasuulkii ilaahay u jawaab sal allah calayh wasalam qaala aabba wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa adri ma ogi ma aquul lirasuuliillaah waxaan rasuulka ilaahay u dhaho sala allahu calayh wasalam fa faqultu liummii gabar cajiib badan waaya caaisha hooy waxaan ku idhi ajiibii u jawaab can rasuuliillaah rasuulka xaggiisa fii maa qaala wixii uu yidhi qaalad hooyana waxay tidhi wallaahi ma adri ani ma aqaana maan dhahay ma aquulu waxaan u dhaho rasuulka alle qaalad waxay tidhi caaisha wa ana jaariyatun gabar baan ahay xadiiثa tusin da'yar laa aqra'u ma aanan akhrinin kafiiran in badan oo ma aqaan bay ula jeedaa min alqur'aani qur'aanka ma xifdisani faqultu waxaan idhi inii anigu wallaahi baan ku dhaartay laqad calimtu waan ogahay annakum adinku samictum inaad maqasheen waad dhegaysateen maa yataxadau bihi annaas waxay dadka ku sheekaysanayaan oo qarra ay ku sugtay fii anfusikum nafyaalkiina wasadaqtum bihi aad rumayseen wala in qulta haddaan idin idhaahdo lakum adinka innii anigu barii'atun beri baan ka ahay dembigaan wallaahu ilaahayna yaclamu uu og yahay annii anigu ama innii labarii'atun inaan beri ka ahay laa tusaddiquunii ma ii rumaynaysaan bidaalika arrintaa walain ictaraftu haddaanse idiin qirta lakum adinka biamrin arrin oon idin dhaho waa galay dembigii wallaahu yaclamu ilaahayna uu og yahay annii anigu barii'atun inaan ahay latasud waxay tidhi latasuddiqunii waad ii rumaynaysaan waxa uunbaad rabtaan dembigan waa galay wallaahi baan ku dhaartay tiri caaisha maa ajidu lii heli maaye aniga iyo walakun adinka maalan waxaan idinkugu mahmaaho oon maal idinkugu soo qaato ilaa abaa yuusufa yuusuf aabbihiis maahane yuusuf aabbihii waxay ula jeedaa yacquub markii yuusuf ceelka looga ridayo banyaamiin lagu darsado kii kale wixii oo dhan arrinta noocaas ah bay tidhi ma idin helay waxaan idinkugu maalo id wakhti qaala uu yidhi maahane fa sabrun jamiilun arrinteedu waa sabir wanaagsan wallaahu almustacaanu ilaahay baana la kaalmo weydiisanayaa calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysaan aniga hadda intaa ma ahee wax kale idin dhihi maayo uma intaa ka bacdi taxawaltu waxaan u jeestay oo aan u wareegay calaa firaashii firaashkayga wa ana anigoo arjuu rajaynaya an yubarri'anii inuu iberi yeelo allaahu ilaahay walaakin laakiinse wallaahi ilaahay baan ku dhaartay tiri caaisha ma danantu ma u malaynaynin an yunzila in lagu soo dejin doono fii sha'nii arrintayda waxyan waxyi qur'aan ahooyo yutlaa la afriyo wali ana anigu axqar xaqirahayay oo waxaan liidayaa fii nafsii nafsadayda min an yatakallama inuu kula hadlo bilqur'aani qur'aan ilaahay fii amri arrintayda anoo caa'isha lee ah maba lagugu soo dejinayaan isdhahayey walaakinnii laakiinse kuntu waxaan ahaa arjuu mid rajaysa an yaraa inuu arka rasuulkii allah sal allah calayh wasalam fi nawmi hurdada ru'ya uu ku arko oo yubarri'unii uu igu beriyeelahaya allaahu ilaahay biha riyadaa fawallaahi baan ku dhaartii tir caaisha maa raama ma istaagin majlisahu majliskiisa kama kicin nebiga walaa kharaja axadun axadna ma bixin oo min ahli اlbeyti ahlu beytka guriga joogay ka mid ah xataa unzila calayhi اlwaxyu ilaa ilaahay nebiga korkiisa uu waxyi ku soo dejiyey ilaa waxyigii yimid oo waxyigii soo degay xataa unzila calayhi اlwaxy faakhadahu waxaa qabtay calayhi الsalaatu eh, wasalaam rasuulka maa wixii kaana ahaa ya'khudhu mid qabtaa oo min alburaxaa'i dhididkii ahaa xataa intii innahu asagu layataxadaru ay ka soo tifqaan minhu xaggiisa waa dhididkiiye midlu ljunnaani asagoo luul oo kale markaa u kuuskuusan min alcaraqi dhididka fii yowmin maalinna way ahayd shaatin qaruw badanoo xagaaya ah falammaa markii surya laga fayday can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam wahwa asagoo yadxaku quslaaya fa kaana awala kalimatin kelimadii ugu horaysay waxay ahayd takallama biha uu ku hadlay an qaala lii inuu ii yidhi yaa caa'ishatu caaisheey axmid illaaha ilaahay ku mahdi axmid illaah faqad baraaki illaahu ilahay wuu ku beriyeelay ilaahay waa ku beri yeelay rasuulkii ilaahay hadalkii ugu horreeyey uu ku hadlay kaasuu ahaa faqad baraaki illaahu faqaalat lii waxay ii tiri ummii hooyaday quumii maa kac ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga u istaag nebiga u istaag bay ii tiri waan dhammaystiri doonnaa haddii rabbi idmo wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam